Thank you. barnaamijka wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka ogaal oo xilligan oo kale idaacadda kulmiya aad ka dhegaysataan

waa kumanaan ruux oo ku go-doonsan fatahaadda webiga shabeelle ka geystay galbeedka magaalada jowhar oo dalbaday in gargaar deg deg a ah lala soo gaaro ra-iisul wasaare xamse oo ku wajahan magaalada doolow ee gobolka gedo halkaas oo saameyn xoogan uu ku yeeshay fatahaadda uu ka sameeyey webiga jubba sidoo kale waxaa halkaasi booqday madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo isagana ka warbixiyey waxyaabihii uu indhihiisa kusoo arkay qodobada kale waxaa ka mid noqon doona madaxweyne xasan sheekh oo ladan kaga qaybgalaya shir ajendayaashiisa ay ka mid yihiin la dagaalanka al-shabaab warar dheeraada waxaay soo baxayaan markab nooca xamuulka ah oo ay kooxda xuutiyiinta yeman ka qafaasheen israa'il sidoo kalena ku dhowaad toban ruux ayaa waxa ay ku dhimatay duqeynay israa'il ka geysatay isbitaalka induneisiya oo ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada khaza qodobadaas wixii kale nagu soo kordho xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegeysan doontaan waxaa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo cabdulaahi maxamed cali shariif cabdulle maxamed ayaa farsameynaya mar keliya ogaal daafihiisa dadkiisiy xoolihiisa dalkayga astaamihiisa dushiisa wixii ku laalan intiisa wixii ku daahan wixii ku daboolan hoosta badisiyo daafihiisa dadkiisiy xoolihiisa dhiman dastuurka dawaar baa ku xiran dawaar wixii ku qeexan wixii kula dhiman dastuurka dawaar hoosayo waxay mugoodidaan hadday jabiyeen dudada hadday daran doori socod hadday fadaldee dhamaan haseen dabadoonka iyo intii waday doobiroodhan kamaashide madogooba saarsaar hadda caalubaad ka deefiye soobtahaa u soo culo anigiyo dadweynaha aadanbaa naga dhaxayso julucdeeda way garan way garan way garan julucdeeda way garan danbaa naga dhaxayso dhulucdeeda way garan way garan way garan dhulucdeeda aan intaasi ku dhaafno heestaas waxay daafuru tahay barnaamijka ogaal sadaqada bixiyo hadda qaylin weliga ku badbaadi dadkaada boqolkaad inaysaan weliba waad helaysaa ku badbaadi dadkaada boqolkaad inaysaan weliba waad helaysaa boqorka waxay istee aanbahan weligii maalkoodii baaba'ay maalkoodii baaba'ay markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaana ku bilaabeynaa waxaa soo taraya khasaaraha ka dhashay fatahaadaha ay sameynayaan webiyada shabeelle iyo jubba iyo weliba roobka deerta kaas oo khasaare xoogani ka geystay qeybo badan oo dalka ka mid a ah, iyadoona tobanaan ruux waa tobanaan kun oo ruux ay hoyla-aan ay soo wajahday sidoo kalena dhimashada tobanaan ruux oo kale ayaa la soo wariyey waxaa si gaar weegi doonaa gobolada shabeelada dhexe iyo sidoo kale gedo oo ka mid ah meelaha ay sida daran u saameeyeen fatahadaha ka dhashay webiyada shabeelle iyo jubba magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe gaar ahaana galbeedka magaaladaasi waxaa laga soo warinayaa in ay ka jirto xaalad nololeed oo aada u liidata kadib dadka beeraleyda ee halkaasi ku sugan markii uu saameyn adag uu ku yeeshay fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle iyadoona beerahoodii ay ku burbureen fatahaadaasi sidoo kalena halkaasi iyaga ayaa ku go-doonsan oo waxay sheegayaan in xaaladda heysata ay tahay mid aada u liidato sidoo kalena ay u baahan yihiin gargaar bini-aadinimo oo deg deg ah in la soo gaaro dadkaas qaarkood oo warbaahinta la hadlayna waxaa hadaladooda ka mid ahaa waaye tabar adduunya la meeshaan igu hayso gurigii iyo alaabtii maal wixiin haystana waa daadeen tabaraa i dhigt wax iga bixiyna male waxaan haysta male naf i maal anaaba naf eeba saacan aba inaan dhinta aba aba gawarhaayi male waa la kala yaacay cunugiisoo la orday anigana nafaaba meeshaan igu haysan rajada hadda aan qabaa dow muslim iisoo noqon waaye oo nasiibkeegu ilaahay ka dhigo inta muslim ayna iisoo noqotaan rajaynaa doo allah allaankaa u gargaar aan gargaar warsanaya ilaahay boqorka ee subxaana qaadirka ee gargaar ilaaha la warsadaa bini aadanka oo muslimka inuu i gargaar dirmay dirta guntana male waxa hooyana waxaa iga biyowday maanta konton jisloo badar ah guri haba sheeginbo badarkii waa baaba'ay xoolay todoba neef waa naga dhimatay waxaa ii yaalo hadda oo macnaha oo ilaahay waa kuurooyaha aa sheegahayo ilaahay weyne waaxid kaman wax kale ma jiraan biyaanasaanu dhex taagagna baar waa baaba'ay xoolo waa baaba'een maatadii la taagayaa see meel lagu geeyaa keliya aa taagagna wasalaamu calaykum waraxmatullahiyaa dhax fadhina waa dhibangnahay biyaa ilmaha iyo unugku waa isla dhibangnahay meel ka shaqaysana mada adduunyada dhan waa inaga xeran tahay meelaa u faalolna ma helno biyaa ku jirnaa walaalayaalow wax haddii loo geli kartiin wax noo soo gama insha allah taa alaa ka dhigo alaabku nafteeda eegtee naga jirtaa jiiflee naga tagaan ilmihii xali cunuganaagi dhima tegi cunugii haddaan kor fadhiyaa iyo ku aqbadi walaalayaal wixii noo kali nasiixa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku go-doonsan galbeedka magaalada jowhar oo saameyn adag uu ku yeeshay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle dhanka gobolka geda hadii aan eegnani weli waxaa go-doonsan magaalooyin badan oo gobolkaasi ka mid ah iyadoona aysan jirin isku socodka dadka iyo gaadiidkaba magaalooyinkaasi qaarkood magaalooyinkaas waxaa ka mid ah baar dheere iyo luuq oo la sheegayo in dadka halkaasi ku sugan ay waqti xaadirkan ay xaalad adag ay wajahayaan baar dheere oo kale weli waxaa go-aan bundadii magaaladaasi labada qeyb ama labada daan la iskaga kala goosheeyey iyadoona sidoo kale dowladda soomaaliya lagu eedeeyey in aysan halkaasi geynin doonyo ay dad muxsiniina ay gadeen kuwaas oo loogu talagalay in dadka halkaasi ku godoonsan looga soo saaro balse ma jirto dhanka dowladda ilaa haatan eedaas wax uga jawaabay ama uga falceliyey magaalada doolow oo ka mid ah ee gobolka gadana iyadana sidoo kale waxaa laga soo sheegayaa in halkaasi ay ka jirto xaalad adag iyo sidoo kale magaalada luuq oo ka mid ah magaalooyinka gobolka gado oo fatahaada webiga jubba si adag u saameeyey ra-isul wasaare xamse cabdi bare ayaana lagu wadaa in uu halkaasi uu booqdo sidoo kale waxaa booqday madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud siid aadan kaas oo warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii uu soo arkay isagoona sheegay ka maamul ahaan jubbaland inkastoo muddo uu khilaaf uu ka taagnaa ama khilaaf uu udhexeeyey gobolka gado maamulkiisa iyo sidoo kale maamulka guud ee jubbaland in waqti xadirkan la xaliyay arrintaasi wixii haatan ka dambeeyana laiska kaashan doono sidii dadkaasi loo caawi lahaa sidoo kale dadka kasoo jeeda maamulka jubbaland iyo sidoo kale cid walba oo garabka ama ka qayb qaadan karta gurmudka loo fidinayo dadka ku dhibaateysan fatahaada uu sameeyey webiga juba ayuu sheegay in looga baahan yahay in iyagana ay kaalintooda ay qaataan waxaanu diyaarad khaas ah ku nimid anigii wasiiradii ila socday toddobaatan kilomitir dowlow etoobiya deegaanka u jira ee la yidhahdaa malkaadiida runtii malkaadiida oon shalay galab nimid iyo galabta saacaddaanu dolow soo gaarnay intaa waxaana haystay caqabadaha ka dhashay fatahaadaha taas oo waxaannu indhahayaga ku aragnay way u daran tahay labada magaalo ee doolow soomaaliya doolow etoobiya uun doon iskaga soo raacnay ma ahan wax laga sharaxi karo qof maqan wax loo sharaxi karo qof indhihiisa saaray waxaana loola sheegay taariikhiyan inta hadda nool inaan weli la arag biyo noocaana ah. maantana waxaa qadan loogu sameeyey magaalada doolow etoobiya madaxda dowlad deegaanka wasiiro iyo guddoomiyaha gobolka liibaan iyo ku-xigeenkiisa iyo maamulka doolow ayagana waxay nala wadaageen khasaaraha ay keeneen fatahaadahan iyo biyahan runtii taasoon ilaahay ku baryaen inuu dadku u cawal celiyo nimco walbaba dhinacna nimco weeye dhinacna waa khasaara waan soo gudubnay annagoo doon ku nimid gaadiid saakee haddanayna soo qaadaanna uu kuule ku xanaban yahay biyaha dhexdooda waxaa aad iyo aad annaga reer jubbaland khaasatan reer gedo buundooyinka kaabayaasha ah oo isu socdo baar dheere iyo buur dhubo oo meesha ka baxay itii luuq oo khatar weyn ku jirto arintaas intaan halkaan joogno ay dhacday waxaan la kaashanay dowladaha deeqda bixiyo balse si khaas ah inaan un helno dowlado naga caawiyo deg deg in buundooyinkaas loo dhiso dowlada aan walaalo nahay oon dib ka xusi doonno ayaana aad iyo aad ugu mahadcelinayna ayaa ballanqaad wanaagsan inoo sameeyey maanta gobolka iyo khaasatan jubbaland oo dhan iyo soomaaliya o dhan khatar biyahaas ayaa jiro kismaayo oo maanta iyadana roobo waaweyn ka da-ayaan oo xeebta ilaa halkaan aan joogno awooddeenna waa kooban tahay ilaahay baa awood leh si niyada ah oo iskaasha ah inaan ugu baxno isu gargaarno oo dadka qurba joogtaa iyo beesha caalamka iyo dowladda soomaaliyeedba iyo dadka soomaaliyeedba gargaar dadka hoygoodii iyo hantidoodii biyaha ay saameeyeen inta ku dhimatayna lagu maaragta ilaahay ha u naxariisto inta ku axyalowdana ilaahay u cawalceliyo marka ayaan ololaheeda ku jirnaa berito oo ay jiri doonto booqashooyin waaweyn oo kale ayaan baaq iyo khasaaraha intuu leegyahay iyo sidaan u aragnin wax looga qaban karo soo bandhigi doon waxaa aad iyo aad xusad u mudan markay arrimahan oo kala dhacaan oo isu socodka gaadiidka xallimo oo ganacsigii iyo badaacooyinkii aysi soo gaari waayaan dadka ganacsatada ah oo hayo waxyaalaha qudurdaruuriga qaar badan ba waxay u fikiraan inay is yidhaahdaan badaaca ma imaanayso isu socodku waa xannimay qaaliyeeya badaacada haysataan ilaahay ha ugu baqeeno ummadooda ha u naxariisteen qaymihii markii carada furneed ay iibin jireen yaa la rabaa inay dhimaan si dadkan tabaalaysan ay awood ugu helaan inay quntulyoomkii helaan intay ka fikri lahaayeen inay qaymaha ku daraan waa inay ka fikiraan si ay qaymaha u dhimi lahaayeen waxna ugu deeqi lahaayeen waxna ay qaymahooda u jibin lahaayeen marka maamulka eh, jubbaland guud ahaan waxaan u howlgelaynaa inaan dib u fiirinno maciishadda isbedelka ku imaan kara dadka ganacsatadaa oo ku lug leh inay ka ganacsadaan waxyaalaha qudurduruuriga raashinka waxaanu ka codsanaynaa inay qiimaha raashinka jibiyaan si ay walaalaha ugu noolaadaan oo macaashkii ay raadinayeen meesha ka saaraan inta kuwa qaarkood ay u fikri lahayn inay macaash badan ka helaan annagana waxaan u soo jeedinaynaa qiimihii hore ad u imin jirta markay xaaladdu caadi ahayd wax ka dhima intaad wax ku dari lahaydeen kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan oo ka warbixinayay xaaladda ka jirta deegaano ka mid ah gobolka godo oo ay socdaal ay ku tageen weli waxaad degeysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijka ogaal oo idaacadda kulmiye magaalada muqdishon idinkaga imaanayo markan hadii aan eegno wararka la xiriira khaza iyo xaaladda falastiiniyiintana taangiyada israel ayaa waxaa la sheegayaa in ay bartilmaameedsadeen isbitaalka induneisiya la yiraahdo oo ku yaala ama ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada khaza waxaana la sheegay in duqeynta halkaasi loo geystay ama weerarka lagu qaaday ay ku geeriyoodeen ugu yaraantii laba iyo toban ruux waxaana la sheegay in weerarkaasi uu dhacay gelinkii hore ee saakey wasaaradda caafimaadka ee khaza ee ninka madaxda ka ah ama directorka ka ah waxa uu sheegay in aysan jirin eedeymaha israel ee la xiriira in cisbitaalada ku yaala magaalada khaza ay kabaad ka dhigtaan kooxda xamaas sidoo kalena waxa uu sheegay in ujeedkooda uu yahay in cisbitaaladaasi ay la wareegaan si aanan loo daaweynin dadka falastiiniyiinta ah ee ku dhaawacma duqeymaha ay halkaasi ay ka geysanayaan waxaana arintan ay timid kadib markii ay sheegeen israel in isbitaalka al-shifa la yiraahdo oo ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn ee falastiiniyiinta in laga helay godod ee kooxda xamaas ee halkaas ay ka qodatay israa-el waxa sheegtay in ay heshay eh, godod ay xamaas ay ka qodatay gudaha isbitaalka al-shafaal yiraahdo oo ah isbitaalka ugu weynay magaalada khaza halkaas oo goorsii horreysaba israa'iil ay sheegtay in ay dhufays ka dhiganaysay kooxda xamaas balse eedeymahaasi waxaa eh, gaashaanka u daruuray ama waxba jiraan ku tilmaamay madaxa caafimaadka ee magaalada khaza inka badan saddex iyo toban kun oo ruux ayaa ku dhimatay magaalada khaza tan iyo markii ay isra-el ay ku bilowday duqeymaha aanan kala joogsiga lahayn wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar uu dhacay ee dagaalkii ay kooxda xamaas ugu yeertay duufaanta aksa kaas oo gudaha isra-el lagu qaaday sidoo kalena looga dilay boqolaal ruux oo yuhuud ah waxaana dadkaasi la dilay ugu badanba askarta isra tan iyo wixii waqhtigaasi ka dambeeyna israa'il waxay sii laba jibaareysay cadowtinimada iyo sidoo kale gumaadka ee ku hayso dadka falastiiniyiinta ah iyadoona mas-uuliyiinta caafimaadka ee khaza ay sheegayaan in waqti xaadirkanba dadka ku geeriyooday duqeymahaasi ay kor u dhaafayaan ilaa iyo saddex iyo toban kun oo ruux sidoo kalena dadka dhaawaca ayaa intaasi kasii badan waxaa jirta in dhanka israa'iil ay sheegayso tan iyo waqtigaasi dadka uga geeriyooday dagaalka ay kula jirto kooxda xamaas inay gaarayaan ilaa iyo kun iyo laba boqol oo ruux oo badankood ay yihiin askar tiro intaasi ku dhow ama boqolaal ruux oo kalena kooxda xamaas ayaa waqti xaadirkan gacanta ku heyso inkastoo ay sheegtay in dadka ay hayso qaarkood ay ku geeriyoodeen duqeymaha ay israa'iil ay ka geysanayso marinka khaza waxaa jirta in madaxa caafimaadka ee cisbitaalka ee eh, induneisiya la oo ah isbitaalka haatan ay hareereeyeen ciidamada israel inuu la hadlay warbaahinta al-jaziira waxa uu sheegay inay ka baqayaan in ciidamada yuhuudda ay sameeyaan sidii eh, ama ay ku sameeyaan isbitaalka sidii ay eh, goorsii horreysaba ay ku sameeyeen isbitaalka al-shifa la waxa uu sheegay in baqdintaasi aad aada uga xoogan tahay xaaladda ayuu ku tilmaamay inay tahay mid waqhti walbaba kasii daraysa waxaan u baqaynaa dadka rayidka ah ee halkani ku sugan iyo kuwa dhaawaca ah ee waqti xaadirkan aan dabiibeenno kama kacno in aan waqti xadirkan aan galno xaalad deg deg ah taasoo ku saabsan inaan isbitaalka iskaga baxno ayuu yiri dhakhaatiirta iyo howlwadeennada cisbitaalka ayaa dhankood waxaay sheegeen in cisbitaalka ay sii joogi doonaan si ay u dabiibaan dadka kusoo dhaawacmay duqeymaha iyo dagaalka yuhuudda ay ka wada magaalada khaza dadka halkaasi ku sugan waxaa lagu qiyaasay inay gaarayaan ilaa iyo todoba boqol oo ruux ay ku jiraan howlwadeenada caafimaad ee isbitaalka ku sugan waxaana xaaladu ay tahay waqti xadirkan mid aada baqdin u leh madaxa cisbitaalka oo barta ekis qoraal uu soo dhigay waxa uu ku sheegay in waqti xaadirkan dadka ku jira halkaasi ee ah dadka dhakhaatiirta ah iyo kuwa kale ee dhaawac ay wajahayaan xaalad aada cabsi u leh arinta la xiriirta in israa-el ay weerarto cisbitaalada ku yaala khaza ayaa waxa ay tahay mid aada looga argagaxo waxaana sidoo kale jirta in horey loogu dhaleeceeyey israa-el in ay beegsanayso dadka rayidka ah iyo sidoo kale cisbitaalada iyo goobaha kale ay dadka shacabka ay ku sugan yihiin balse israel dhankeeda waxa ay warka u dhigtay in ay baadigoobayso eh, meelaha fariisimaha u ah kooxda xamaas oo ay sheegeen in isbitaalada ay sidoo kale ay gabaad ay ka dhigtaan inkastoo eedamahaasi ay yihiin kuwo aanan sidaasi usii buurnin haddana cisbitaalka al-shifa oo ah isbitaal ay maalmihii aynu kasoo gudubnay oo idil ay kooxda waa ciidamada yuhuudda ay gudaha ugu jireen waxa ay kasoo bandhigeen muuqaal ay sheegeen in ay duubeen kaamirooyinka qarsoon ee c c t v-ga la yiraahdo kuwaas oo ay ku sheegeen in mid ka mid a ah askartooda lagu dilay gudaha cisbitaalka inkastoo warkaasi uu yahay mid aan la xaqiijin karin waxay ula jeedaan in kooxda xamaas ay weli ku jirto qeybo ka mid ah cisbitaalka taas oo lagu tilmaamay ama lagu micineeyey mid ee israel ay kusii xalaalaysanayso amaba ay kusii banaysanayso dhiiga dadka shacabka ah ee halkaasi ku jira kumanaan ruux oo guryahooda ay kusoo burbureen duqeymaha israael ayaa waxa ay gabaad ka dhiganayeen cisbitaalkaasi kuwaas oo waqti xaadirkan aanan haysanin meel kale oo ay aadaan sidoo kale israael tan iyo shalay waxa ay bartilmaameysanaysa goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin iyadoona duqeysay magaalada khan yunis la yiraahdo oo koonfurta magaalada khazo ku taalo halkaasi oo laba iskuul oo ay qaramada midoobay ay maamusho ay duqeymo u geysteen tobanaan ruux ayaa lasoo wariyay inay ku dhinteen dadka halkaasi ku dhintayna haween iyo caruur ayaa u badan qaramada midoobey arrintaas aad ay u cambaareysay madaxa qaramada midoobe xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres oo qoraal uu soo dhigay bartiisa ex horun lagu aqoon jiro twitter waxa uu ku sheegay in isra ay tahay mid waqti xaadirkanba beegsanayso iskuulada qaramada midoobey ay kusoo barakaceen dadka rayidka ah ee hoyla-aanta ay soo wajahday waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay in ay ka waantowdo israa'el haddii kalena ay xaaladda ay uga sii dari karto sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee falastiiniyiinta riyaad maliki ayaa waxa uu sheegay in waqti xaadirkanba israa-el waxa ay raadinaysa ay tahay in gebi ahaanba dadka falastiiniyiinta ee bara sidoo kalena ay dooneyso inay sameyso dhulballaarsi waxa uu sheegay in hogaamiyaasha carabta iyo kuwa islaamka laga doonayo in arrintaasi ay si adag uga soo horjeestaan waxaanan jirin ilaa haatan tallaabo muuqato oo ay qaadayaan dhanka iyo wadamada taageera falastiiniyiinta hadday ahaan lahaayeen kuwa carabta iyo sidoo kaleba kuwa islaamka kooxda xuutiyiinta yemenna waxa ay gacanta ay ku dhigeen markab ay la sheegay in ay leedahay israa-el kaasoo ahaa mid xamuul ah markabkan ayay kooxda xuutiyiintu gorsii horreysay ay sheegeen in ay beegsanayaan oo ay qabsanayaan taasina waxa ay ku suurto gashay saacado gudahooda oo la sheegay in kooxda xuutiyiinta yemen ay markabkaasi ay gacanta ay ku dhigeen inkastoo ay soo baxayaan warar sheegayaba in markabka laga leeyahay jabaan dowladda jabaan si kulol ay u cambaareysay qafaalashada markabka xamuulka ah ee sheegeen in iyaga wadankooda laga leeyahay waxaana ay sheegeen markabkaasi inay qabsadeen kooxda xuutiyiinta ah ee la sheego amaba lagu eedeeyaba dowladda iiraan in iyadu ay taageerto fadhigoodana waa dalkaasi yemen kooxda maafalaagada xuutiyiinta yeman waxaa idankooda ay sheegeen in markabkaasi laga leeyahay israa-el balse afhayeen u hadlay dowladda jabaan waxa uu sheegay in markabkan uu yahay mid xamuul ah oo ay maamusho shirkadda naban yazan la yiraahdo turkiya waxa ay sheegtay inay ka codsanayso xuutiyiinta sidoo kalena ay kaalmo ka raadinayso mas-uuliyiinta sacuudiga cumaan iyo iiraan si ay uga shaqeeyaan sidii loo sii deyn lahaa markabka iyo shaqaalaha saaranba labayo toban qof ayaa la rumaysan yahay inay saaran yihiin markabka kuwaas oo u kala dhashay dalalka bulgaariya iyo filibiin laakiin ma haystaan dhalashada wadanka jabaan toddobaadkii hore ayaa hogaanka xuutiyiintu waxay sheegeen in ciidamadoodu ay weerar ay ku qaadi doonaan isra-el ayna beegsan doonaan maraakiibtooda si ay ugu hiiliyaan xamaas waxaana war ka soo baxay ama afhayeen u hadlay kooxda xuutiyiinta uu sheegay in ujeedka markabka ay u qabsadeen ay tahay in israa'iil ay jeejiso gumaadka ay ku hayso dadka falastiiniyiinta ah weli barnaamijka ogaal ayaa dhegeysanaysaan oo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idan kaga imaanay qodobo kale oo dhowra oo gudaha iyo dibaddaba ku saabsan ee noo soo socdo balse markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kulanti wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleenta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed waayaha ister waxaynu ku bilaabeynaa hadaleenta afar labaatanka saac aadka loo hadalhayay waxaa ka mid a ah, baraha bulshada waxaa aad aad u qabsaday oo dabcan aad aad loo hadalhayay wiilka la yidhaahdo liibaan aadan cali oo baraha bulshada caanka ah iyadoo markaa dabcan la sheegay in wiilkaasi lagu afduubtay laakiin arrintaasi ayaa noqotay mid markaa baraha bulshada lagu faafiyey oo been abuur noqotay afhayeenka booliiska soomaaliya ee sadiiq aadan cali oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey kiiska liibaan aadan cali oo la sheegay in markaa eh, afduub lagu geystay eh, suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho laakiin arrintaasi marka dambe been abuur noqotay afhayeenka ayaa sheegay in afduubka la sheegay in loo geystay liicata aysan waxba ka jirin islamarkaasina uu dhacay isfahan waa yar oo markaa eh, dabcan isagu shaax ka qaad waxa uu sheegay in booliiska iyo guud ahaan hay-adaha ammaanka gobolka banaadir ay soo qabtay eh, gaariga cabdibilaha iyo weliba gaariga baraada oo loo maleeyey inay markaa liibaan ay afduubteen afhayeenka booliiska ayaa xaqiijiyey in kiiskan uusan ahayn afduub balse uu dhacay isfahan isfahanwaa soobay in qalqal ay dareemaan xubno ka mid ah qoyskii ka dhashay leecata marka arintaasi eh, banaabuur ayay noqotay afayeenka booliiska soomaaliyana sadiiq aadan cali waxa uu shaaca ka qaaday in ay ahayd mid markaa barax bulshada lagu faafiyey banaabuur ay ahayd cabdirashiid oo dhanka kala hadalheynta jirta ayaa waxa ay tahay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa xalay gaaray magaalada london ee caasimada dalka ingiriiska halkaasi oo si ballaaran loogu soo dhoweeyey ujeedka safarka madaxweynaha ayaa la xiriira laleeyahay ka qaybgalka shirka hogaamiyaasha caalamka ee ka hortaga cunayaridda iyo aafooyinka sababa oo ka dhacaya magaaladaasi sidoo kale madaxweynaha ayaa la filayaa in shirkaasi uu khudbad ka jeediyo taasi oo uga hadlayo xaaladda soomaaliya gaar ahaan arrimaha bini-aadamnimada ee ka jira soomaaliya waa tahay hadalheynta ayaa intaas kusoo gabagabeynayna haatanna dhanka iyo qormooyinka waa ee qormada ugu horeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay si tan salaadu waxa ay sabab noqotaa inuu qofka uu ka haro dembiyada maxaa yeelay alleh ayay xasuusinaysaa qalbigiisana cabsi ayay ku beereysaa waxaa la wariyey in wiil reer ansaarah uu nebiga la dukan jiray salaadaha haddana xumaan ayuu samayn jiray mar weliba ilaa nebiga loo sheegay nebiga ayaa lagu yidhi wiilkan dhallinyarada ah maalintii salaada ayuu kula tukadaa habeenkiina dadka ayuu dhacaa ama dadka ayuu xadaa nebi maxamed salallahu caleyhi wasalam waxa uu dhahay salaadiisa ayaa ka reebi doonta wax badan kama soo wareegin alle subxaana watacaala mahaddii ugu dambeytii wiilka waa uu toobad keenay marka salaadu mar weliba waxay sabab u noqotaa inuu qofka uu ka haro dembiyada qurmadan waxaynu ka soo qaadanay qof baraa bulshada kusoo gala meemuun sheekh odowa waa tahay cabdirashiidow dhankayga qormada ugu dambeysa ayaa waxa ay tahay sheekh mustafa xaaji ismaaciil xigmadaha laga qoray waxaa ka mid ah aqoon-yahanku wuxuu aqoon-yahan yahay markuu rabbigiina yaqaano aakhirana yaqaano adduunkana uu isbeddel ka samayn karo inaad noqoto qof hami leh oo han leh oo hiigsi leh oo hiraal u muuqda waa laga maarmaan dadka badanaa dibadda ka qurux badan gurigana markii ay soo galaan bahal ah qofka aad nolosha isku darsateen iyo caruurta aad dhashayna aad ka xumaato dibaddana nin fiican laguugu yaqaano hebel lagu yidhaahdo wax fiican ma ahan aqoonyahanku haddii uu noqdo qof la iibsan karo saldalladuna iibin karto dowladuhuna laaluushi karaan aqoon-yahan ma ahan qur-aanka haddii aad akhrido qof rabbigaaga u waramaya ayaa tahay bal qiyaas rabbiga oo kula hadlaya oo ku waramaya dhammaan xikmadaas ayaa waxaa laga diiwaangeliyay sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun guud ahaana dhegeystayaal xubinta badhiga warbaahinta bulshada intan ayaan kusoo kaba gabeen nool kulanti waxaad dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeybka ah barnaamijka ogaar idaacadda kulmiye qodobada kale ee barnaamijka inooga harsan haddii aan si aanba qaadinana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu gaaray magaalada london ee caasimadda dalka u k halkaas uu kaga qeybgelayo shirka hogaamiyaasha caalamka ee ka hortaga cunayarida iyo sidoo kale aafooyinka sababa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada london waxa uu sidoo kale uu kulamo la qaadan doonaa madaxda wadanka u k kuwaas uu kala hadli doono arrimo ay ka mid yihiin dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab cabdulqaadir cali digi agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya ayaa warbaahinta la wadaagay waxyaabaha looga hadli doono kulamada uu madaxweynaha ka qaybgeliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada london oo ay kaga qaybgalayaan shirka hogaamiyaasha caalamka ee ka hortaga cunyarida iyo afooyinka sababa madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa intuu ku sugan yahay dalkan waxauu la kulmi doonaa madaxda ugu sareysa ee dalkan ingiriiska sida ra-iisul wasaaraha dalkan ingiriiska madaxweynaha ayaa waxa uu kala hadli doonaa waxyaabaha muhiimku ah dowladda federaalk soomaaliya oo ay ugu horeeyaan dagaalka soomaaliya looga ciribtirayo khawaarijta iyo argagixisada gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxyaabaha kaleeto ee muhiimada uu saari doono kulamada uu la yeelanayo madaxda dowladda ingiriiska waxaa ka mid ah cunaqabataynta hubka sidii soomaaliya looga qaadi lahaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu la kulmi doonaa jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan isagoo uu kala hadli doona in ay qayb ka noqdaan dagaalka dowladda federaalk soomaaliya ay kula jirto khawaarijta islamarkaana guusha soo dhow ay gacan ku yeeshaan kaas wuxuu ahaa agaasimaha eh, warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdulqaadir cali diga oo sidaad maqlayseenba ka warbixinayey safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku tegay magaalada london iyo kulamada uu ka qeybgalayo waxyaabaha looga hadlayo magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal weli waxaa ka jirta cabsi halkaasi ah in wakhti walba uu dagaal uu dhex mari karo mucaaradka iyo puntland maadaama aanan xal laga gaarin khilaafka doorasho ee ka taagan deegaanada maamulka puntland shalay dad ka mid ah Eh, ama qaar ka mid ah dadkii ku dhaqnaa magaalada garoowe ayaa halkaas iskaga hayaamay kadib markii ay ka baqeen ciidamada iska soo horjeeda ee magaalada ku wada sugan haddaba haddii aan la gaarin xal doorasho oo deg deg ah waxyaabaha laga baqi karo iyo sidoo kale sida uu xaal noqon karaba waxaa ka waramaya cabdiraxmaan cabdulle idris oo siyaasada soomaaliya darsa wariyahena farxaan ayuuna u waramay runtii khilaafka oo doorashada inta badan puntland waxay oleedahay xooahay oo ay oleedahay waayo mar walba soo dhici jirtay markii xilligaa la gaaro dhowr jeer waraada ka hor maaragtay dhibaatooyinka ka dhacdayo khilaafka uu soo maray eh, asliyan doorashada mar walba doorasho markii la qabanayo khilaafka uu yimaadaa puntland waa eh, laba gurweed oo ay isoo haystaan eh, maamulka oo hadda joogo waktigan u ka dhamaaday xilli oo hortigiisa u gabagaba ah ay tahay wuxuu yii waxaan qabanayaa doorasho oo qof iyo cod ah madaxda mucaaradka waxay leeyihiin waxaas dhabka ma ahee aakhirka marka ugu dambayso rabaa inuu yiraahdo doorasho aan qabanaa marka muddaha lii siiyo sidaas maaragtay baarlamaanka kaadsado baarlamaankan markaas oo ugu daro qorshahaas u socdaa ama muddo kororsi u socdaa sidaasn marka waa sax way taataagneed awalba laakiin shalayto waxaa soo kordhay in oo muxuu ahay ciidamo qeyb badan oo magaalada soo geliyey marka magaalada waxaa ka dhacday shalay dadkii mucaaradkii way soo istaageen marka waxaa ka dhacday shalay in cabsi xoogana dadkii gashay shacabkii soomaaliyeed ee meesha deganaa qaxaa ku yimid marka sidaasay maraysaa hadda marka saakii xoogaha aan helayno simadii markala kacay waxaa joojiya ciidankana magaalada ka saar wuuna ogolaaday sida xogta aan ku helayo marka xaalada way taagan tahay marka xaaladda iyadoo sidaasi ay u taagan tahay dhinacyada ay ismari laayihiin shacabkiina ay wajahayaan culeys aada u xoogan oo xataa magaaladii garoowe ee caasimada wahad puntland ay ka bilaabatay inay dadka ka qaxaan maxaa xal u ah marka shacabka runtii waxaa xal u ah in la heshiiyo oo shacabka in la heshiiyo la tuso oo arintan wadahadal lagu dhameeyo way wada hadli karaan inay wada hadlaana muhiim ah sidaasaa ah marka bulshada ay maarata ku laabkoosan kartaa ayna maaratay eh, muxuu ahaa inta qaxdayna ay kusoo laaban karaan laakiin haddii la waayo in la wada hadlo eh, waxaa muuqata taagtaag ciidan ishor fadhiyo ciidama soo galayo waxaasaa muuqanaya marka shacabkii inay qaxaan bay noqotay marka waxaan isleeyahay eh, wadahadal hadii uu maaragtay ay ogolaadaan madaxda shacabka markaas meel uma soconaya wuu joogaa laakiin hadda ma muuqato wadahadalna ma muuqdo waxaa muuqata marka inayn wadahadal jirin oo laisdilayo marka xabadaas dhaceysa ah dhexaada ay ku diidan yihiin marka magaalada ay joogaan inay qaxaan ay doonayaan ismidi waxa xalin lahaa iyaga ayaa iskhilaafsan hataa madaxweynaha puntland maandhawood wuxuu ku dhawaaqay inuu ogolyahay wadahadal halka mucaaradka iyagana ay sheegeen inay soo dhaweeyeen wadahadalkaasi laakiin magaaladii ciidamadu kasoo daabulaya marka hadii ismidi ay iskhilaafsan yihiin oo siyaasiyiintii halkaasi ay kala joogaan soo ma muuqata in xaalada puntland ay faraha ka baxday runtii way baan kartaa iyagan Eh, waxaan xogaahaynaa in oo maanta xitaa ay imaanayaan ismada oo muxuu ahaay gobolka eh, sool ay imaanayaan maanta oo ay si dhexdhexaadiyaan marka waxaan isleeyahay kolley eh, muxuu ahaa in waa lagu qasban in ay ogolaadaan ay ogolaadaan in la wada hadashiyo dadkan madaxda in lawada heshiiya muhiima hadda qaybta oo raggi ugu muhiimsanaya magaalada garow waa raggii oo ismada u ahaa isimka ahaa ayaa xalayto la fariistay labadooda dhinacba waxayna ogolaadeen in maarata ciidamada ay magaalada ka saaraan ciidamada xerooyinkooda ay tagaan sidaas ay ogolaadeen saasaa lagu marka waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in ay ogolaadaan in ay wadahadla haddii ilahi subxana watacaala idin dowladii federaalka oo markaasi isku day lahayd inay xal ka gaarto muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka khilaaf ayaa puntland kala dhexeeyo oo xataa madaxweynaha puntland iyo eh, madaxweyne xasan sheekh maxamuud eh, halka ay kala joogaan eh, la ogyahay marka haddii dowladiiba ay puntland khilaafku kala dhexeeyo xaalada puntland ay saas tahay soo ma dhici karta isu tanaasulu imaan waayo dadkii ay isdagaalaan runtii eh, dowladda laftirkeeda eh, waa iskhilaafsannahay muxuu ahaa eh, khilaaf aan naga dhexeeyo marmarsiyo noqon mayso marka waxaan isleeyahay way ku qasban tahay in arrintaas ay dhexgasho oo ay maarata guddi jirto qaybta ay maaragtay iskhilaafsan yihiin waa xukuumadda baarlamaanka kale waa aadi labadiisa aqal inay dhexgalaan way u furan tahay marka dawladda soomaaliya ma marmarsiya u noqon mayso inay dadkeeda isdilaan oo iyadana ay tiraahdo waa khilaaf siyaasadeeda naga dhexeeya waa sax khilaaf wax ah ka dhexeeyaa oo weliba madaxweynaha maamulka puntland wuxuu eedeyn xoogan u saaray mar dhab aan taas usii fogeyn isagoo leh khilaafkan iyo buuqan oo garow ka jiro dowladda soomaaliya abuurtay kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdulle idris oo ah siyaasi taxliiliya xaaladda siyaasadeed ee dalka waxa uu ka waramayey ee ismarwaaga ka taagan deegaanada gobolka ama maamulka puntland halkaas oo laga dareemayo xiisad ka dhalatay doorashada laisku khilaafsan yahay ee deegaanada puntland saacadda ko tobankii barqanimo ayay tilmaamaysa aan dib xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira waxay soo taraya khasaaraha ka dhashay fatahaadaha ay sameynayaan webiyada shabeelle iyo jubba iyo sidoo kale weliba roobka deerta ah kuwaas oo laga dareemayo deegaano badan oo dalka ka mid ah waxaana arrintaasi ay sabab u noqotay toban kun oo ruux ay hoyla-aan ay soo wajahdo sidoo kalena dhimashada tobanaan ruux oo kale la diiwaangeliyo waxaa si gaar ah meelaha ay dhibaatada uga jirto ka mid ah deegaano hoostaga gobolka gado sidoo kale shabeellada dhexe iyo sidoo kale gobolka hiiraan ayaa qayb ka ah meelaha sida adag ay u saameeyeen fatahaadaha webiyada shabeelle iyo jubba iyadoona dadka qaar ee ku go-doonsan galbeedka magaalada jowhar oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in xaalada halkaasi ku haysato haddii aan gargaar deg deg ah loola soo gaarin ay sababi karto in ay u geeriyoodaan madaxweynaha xukuumadda soomaaliya waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu gaaray magaalada london ee caasimad dalka u k halkaas uu kaga qaybgalayo shirka hogaamiyaasha caalamka ee ka hortaga cuniyarida iyo sidoo kale aafooyinka sababa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu london ku sugan yahay waxa uu sidoo kale uu kulamo la qaadan doonaa mas-uuliyiinta wadanka u k kuwaas oo kala hadli doono sidii looga taageeri lahaa dagaalka ay kula jiraan al-shabaab ee dagaalkaas oo ay dowladdu ay doonayso in ay ku afjarto dagaalamayaasha kooxda al-shabaab oo ku sugan qeybo badan oo dalka ka mid ah wararka ka imaanaya magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaalna waxay sheegayaan in xaalka magaaladaasi maanta uu degan yahay kadib markii shalay halkaasi laga dareemay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda arinkaas waxay sabab u noqotay in qaar kamid a ah dadkii deganaa magaalada garowe ay halkaasi iskaga hayaamaan iyagoo ka cabsi qaba in ciidamada iska soo horjeeda ay isku dhacaan waxaa dhanka kala socda dadaalo xoogan oo loogu jiro sidii eh, waxgaradku ay nabad ugu soo dhexdabaali lahaayeen mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda puntland kuwaas oo isku seegan sidii doorasho ay uga dhici lahayd puntland mucaaradku waxay doonayaan in dib loogu laabto doorashadii dalka amaba doorashadii puntland ka dhaceysay ee labaatankii sano ee ugu dambeeyay ah in baarlamaan la doorto kadibna ay madaxweyneha ay soo doortaan halka madaxweyne deni xukuumaddu hogaamiyey iyagana ay doonayaan in doorasho qof iyo coda ay ka dhacdo deegaanada puntland kooxda xamaasna waxaa la sheegayaa wararka ka imaanaya magaalada khaza in ay askar horle ay ka dishay koox eh, waa ciidamada yuhuudda kuwaas oo dagaal dhulka ah kula jiro kooxda xamaas magaalada khaza sidoo kale israa'iil waxaa israa'iil waxa ay sidoo kale ay duqeyn ay u geysatay isbitaalka induneisiya la yihahdo oo ku yaala magaalada khaza oo ay ku geeriyoodeen ugu yaraan laba iyo toban ruux oo shacab ah waxaa mas-uuliyiinta isbitaalkaasi ay sheegeen in ay doonayaan ciidamada yuhuudda inay u qabsadaan sidii ay horey ugu qabsadeen oo kale isbitaalka al-shafal yiraahdo oo ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn ee ku yaalla magaalada khaza sidoo kale israa'il waxa ay soo bandhigtay muuqaal ay ku sheegtay in uu muujinayo eh, isbitaalka al-shifa ay godod ay ka qoteen kooxda xamaas horey waxay ugu eedeeyeen xamaas in ay bifiis ka dhiganayso isbitaalada dadka rayidka ah lagu dabiibo taasina ay tahay sababta ay isbitaalada ay gudaha ugu galayaan inkastoo xamaas arrintaasi ay beenisay sidoo kale waxaa waxbakami jiraan ku tilmaamay arrintaasi madaxa caafimaadka ee magaalada khaza kaasoo sheegay in israa'il waqti xadarkan ay doonayso in dadka bukaanada ah iyo kuwa kale ee shacabka ee ku sugan cisbitaalada magaalada khaza ku yaala inay gumaado duqaynta ka dhacday cisbitaalka induneisiyana waxaa lasoo warinayaa in dadka ku dhintay ay qayb ka yihiinba dad horay ugu soo dhaawacmay duqeymaha israa'il kuwaas oo lagu dabiibayay gudaha cisbitaalka waqti xaadirkan shaqaalaha iyo dadka kale ee ku sugan cisbitaalka induneisiya oo lagu qiyaasayay in todoba boqol oo ruux ay gaarayaan ayaanan aqoonin meel kale u hayaamaan taas oo keenaysa in ay halkooda iskaga sugnaadaan kooxda xuutiyiinta ee eh, eh, waddanka yemen fadhigooda uu yahayne waxa ay sheegeen in ay afduubteen markab laga leeyahay israa'il waxaana ay sheegeen in geedka markabkaasi u afduubteen uu yahay in ay israa'il ay joojiso dagaalka ay ka wado eh, magaalada khaza halkaas ay ku gumaadayso dadka shacabka ah inkastoo war ka soo baxay dowladda jabaan lagu sheegay in markabka uu yahay markab ganacsi oo shirkad jabaan laga leeyahay iska leedahay haddana arrintaasi xuutiyiintu ma aysan ka hadlin oo waxa ay sheegeen in markabku uu yahay mid laga leeyahay israa'il ujeedkooduna uu yahay sidii ay israa'iil ugu cadaadin lahaayeen inay juujiso gumaadka ay ku hayso dadka shacabka ee falastiiniyiinta waxaana warka la xidhiira markabka xamuulka ee israa'iil laga leeyahay ee xuutiyiinta afdubteen uu ahaa saacadii aynu soo gudbinay warka ugu hadalhaynta badan caalamka qodobadaas waa kuwa ugu waaweyn ee ogaal ku jira barqanimadan weli idaacadda kulmihe magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegaysanaysaan markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay halka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso warkalamaane waxaa la yidhi dhiillada colaadiyo dhiigga daadintiisiyo dhibka maxay israa'iil ugu dhiiranaysaa dhinaceeda carabtaan nabarradu ku dhacayaan maxay dhowranaysaa hayadanbaa war doonyaa lagaaga dirina u dagaalaadahay war aneer maahmaadiinku kudheelo dogon walaalsha waan daabuyintaleeri aryadhaa xaadisu wareeri haysanin walaalkii iihii la yidhi hoog allaa baday war doqon waxaa layidhi ilaahay kulama dhaliyo hadduu kula dhaliyana deriskaagama dhigo ileen doqori deebkama kacade daamankai meermeeris war adin waaqlo weliba ku tabtay docday ka jirtaabay dhaxani kaa dishaay madadba doqone doqone dabkaabe war waxaa kaloo la barbarkay doqoni kaa xitaa kugu bannaanaa war kalamaana shacabka falastiina laha badbaadiye waxaa la yidhi doqonnima ma dhaafsana dowladaha shisheeye ku durdurin walaalka ah inaad daawataayoo dusha uun ka eegtaa war waa runtaa ee bislow waxaan kaloo doqonima dhaafsanayn israa'iil maraykan jarmal faransi faransiis ingiriis inay iskugu tagaan shacabka masaakiinta ahi qasa ku nool war reer mar horba weli ereena arabta noolalkalama kafadaano kafanhanintolen ileen docday kaa jiraanbay dhaxani kaa dishaaye doqoney doqoney dabkaabe waan israa'iil iminka cisbitaalka ma sidii bay ku haysataa war meel la badbaadiye ma lehe mandiirsado walaalkeen intay doonayeyda joogtee doqoney dabkaabe war horaa waxaa loo yidhi doqonay waxba kuuma aha war walikahalerey dadhoobilitiryaw dogongmalka daraw aryaa madeeyo madax nool iyo midi saawira midnaba lagama sabraa la yidhi waranna waxaan maqli jirin nin hadduu taagan yahay aan la tirin haddii uu tagana aan la tebin wax matarahaas allow taqadumi war calaa kulli xaal shacabka carbeed doqonnimo laguma yaqaane dhibaatadu waxay ka jirtaa madaxda wah madaxdan ha i dhaliireed aryaadhaha madaxda xataa haddaad doqonnimo ku xamateen ra'iisul wasaare xamsa kuma jiro war calaa kulli xaal kalamaanay soomaaliya iyo falastiin batoodaa haysatee allaha ka dulqaada balaayadaas israa'iil iyo argagaxiso wax isma dhaamaan warbow hadda qase keli maaha waxa laga qaxayee eh. magaalada caasimada buntland oo hayda garowe eh. ayaa laga qaxahayaa war bashiirow eh. kadayo buntland kadayo sida ii dowladeed ee taa meerijarne warmadeew taa ilaahay baa wax ka odhanahayee garow hadda ciidan badan buu soo geliyay madaxweyne deni mucaaradkiina dhowlatus bay sameeyeen oo waxay hayeen bay la soo baxeen war madaxweyne deni waa kii yidhi wadahadal baan ogolahay cafisna waa kii u fidiyey jenaraal jimcaale iyo mucaaradkii dagaalamo oo dhan marka xaggee iska qaban laadaa sheekadu war madaxweynuhu markuu hadalka fiicanoo daawaanta iyo islaaxa ku hadlayay mucaaradku ku siixinayaa layidhi si koloyo soo socota ay u soo gaarto hayaay waar magarooba goojacadda ka dhigi rabtiin war waaqlo walinton mooshidiri semanlanki dhunji rigaasle aan kooraytaleeri aryamadeeyow anigu weligay rigaas qabta ma arkin war madaxweyne deni waa kiilaha dad isxabadayn kara ma nihin salaadiintu inayna soo dhex galaanna waan ogolahaye geelna waa galgashaa ragna weysgadiyaa miya war weligiiba warka waa dhacarardhaana buntland arrimeeda iyada xallisanaysee mucaaradka haddii waxay leeyihiin madaxweynuhu wadahadalna waa ku baaqay afartan tignikana waa soo gelinaya magaalada see wax ka yihiin warbashiirow ciidanka madaxweynu magaalada soo geliyey eh? oo kuwii amniga doorashada sugi lahaa inay yihiin ma dhici karto maxaa ku diidaysaan urbow hadda doorashada duulaan hor mahay garbaa ka horraysa warbashiirow hadduu dagaal wax taraya somalilan ba aragtay wuxuu yahaye eh? arrinkanka jimirka ha la geeyo war madaxweyne deni eh? aan dagaalanno iyo aan wada hadalno miyuu isku dhinac wadaa war madaxweynuhu doorasho codiya qof aan qabanayaabuu yidhiye haddii dadku qaxaan yaa codaynaya war wax baabaalihiisa yaacay wax baabaalihiisa yaacay naw waar madayo washington miyaad nacday aryaadhaha ma madaxweyne amba ha naqato amba mid kaloo si kale wax jiraa ha naqate haddaan waxaan lugu heshin hadhow qof loogu hilima hadda waxaan lugu heshin hadhow qof loogu hilima war waxaa la yidhi dimuqraadi baan nahay dadku inuu codeeyo doorashaan u soconnaa balse sidaan anigu doonay u dadaaba xidhanta war waxaa kaloo la yidhi doorashadan qol laysugu yaho cudurka soo jiiday cuqdigana abuurtoo wanaag ceel madadi gaysay cayshow milix raggii shalay ahaa kala carrawsiiday cabduliyo haddii aan warsaday caaqil kale maana dadku inuu codeeyaan dhowayn caynkan ay tahaye macar iyo wir bay taagan tahay caadilkay magane warbisloanna waxaan odhan lahaa isimada buntland jooga iyo baaqadini jeejey jidka nabaddan loo xaadhayo wada jirkoodiiah ninna jeebka kuma qaadan karo jiilkan dhaxalkii ka joog waar hooy ka joog waxbaa jira ee ka joog hajabin ummade ka joog warbow buntland war kama haysaanayne faragelin shisheeye ayaa ku dhex jidhaan u malaynahayaa sababtoo ah hadda siyaasaddii waa lays laysku hayaa waana la walaaqa hayaa beelihii iyo shacabkiina waa isku diri hayaa warbashiirow soomaalida waxaa caado u ah eh. dayaceeda inay duulal kale ku eedayso warbowtani dayac waa dhaafto maca federaalka lukale baa la yiri eh. laba beeloodoo walaalaabaa dagaal ku dhex tuulada sheerbi oo ka mid ah gobolka karkaar warbashiirow karkaar waa naga dambeeyey gobolka bari dhe war bini'aadan baad la hadlahayaa ee dekardifu baa ka sii dambaysa meeshana qarnay ka tirsan tahay hadda dhaawac iyo dhimashaba waa jidhaa war bashiirow sheerinta lagu dagaalamayo eh. ma labada qolaa inay midu sheergaraysa rabtaa waa meesha mataqaanida sheerbi baa la yidhaahdaa war anugu waxaan ku tali lahaa kalamaanay puntland waa hooyadii federaalkee nabadgelyadeeda in lagu dadaalo sababtoo ah haddii hooyadu dagaal gasho ilmaha waa loo yaabaa war horaa waxaa loo yidhi haddii hasha weynu durduriso aaranka maxaad moodaa aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi durdura geelbaa ku jabaye damaacina waa xunyahaye dalkuna waa lamaahuraan dadkuna waa lamaahuraan war cabdulla buntland waxba ka garan maysaanayne kudayo buntland kudayo anigu siday dowladeedu tahay warbashiirow xataa doorashada daniya war kalemaanay war ma haysaane eh. shirkii labaad oo degdega oo golaha wasiiradaha dhacay xantuna waxay sheegaysaa eh. wasiir kasta in la yidhi wardaa degdega iyo duufaana degdega iyo dagaalla degdega iyo dabab degdegaha ayaantanna wareeriyey eh. xaggee loo degdegayaa war shirku waa degdega xantu waxay sheegaysaa wasiir kasta in la yidhi adoon xildhibaanadaada wadan haysku kaayo keenin waar kii waayaal baba ka bax miya warbow hadda halkaa boos baa kaaga bannaan haddayna kuugu dhowdahay war kalemaanay war ma haysaan sida goorraweed bis la sheegayey ayaa intaan soomaalida masiibooyin degdegaha ka dhacaya deegaamadeeda horay balaayo khawaarijdeyna waatay dhibka ugu haysay daadadka iyo fatahaadahana waa ogtihiin wixii dad ku barakacay naf iyo maalna lagu waayey suuqyada gubtana waa ogtihiin oo kii xamar weyne waxaa ka dambeeyey wajeer oo xala gubtay dagaalada sokeeyena waa ogtihiin iyo beelaha isdilaya hadda ilaahayna waatuu qur ku sheegay qoon inuusan dullayn ilaa iyagu ay isdulleeyaan war bilaash baa u daalaysaa gacmahooda waa soobsadaan duul garaad yari warbasolguma odhan dab munaafiqshada muslim baa ku gubta ilaahay tiisaan laga tegayne nimaanku tiirsani ma toobad keene aryadhaha kale maanay war heema haysiina xildhibaan kulana oo la wareystay wuxuu yidhi berigaan uninku joogna degmoodhin badanaan xoraynay wax gasheegaa la yidhi oo hebel iyo hebla dheh tiradi koow jannaalow ka bilaabay degmo afar buunda la yidhaana waa ku xejiyey noosheegaa la yidhi mahay ku taalla degmadaas asigina wuxuu yidhi adiguba sheeg waa la yaaban yahay afar buundooyaa yaqaana mahay ku taallo war cabdullah afarta darjiin inuu sheegay sooma dhici karto warbow amay walla weynaya daafeed udhexaysaa war agaasimihii hore madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed wuxuu yidhi ayaantaan annagu joogna wiil weriye ahay inuu maanta koofi eedeeyo wax la aqbali kara maahana ka fiirsa madaxweyne naw warma qurbajoog buu noqday war nin qurbaha laga soo jabhadeeyaa horta warekas xildhibaan wasiir cabdiraxmaan dheere wuxuu yidhi fahad inuu kursiga waayo shisheeyaa ka dambeeyey yaa waaye iyo shisheeyahaas xaggee joogaan markii la yidhi aduguba waad ogtou yidhi ku bowtaasina ma degmada afarta buundaa aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how waxaan u dhiibnay nin dhuma haddowna dhaafoyay dhiibeen waxaan u dhiibnay nin dhuma haddowna dhaafoyay dhiibeen warwaryaasha furinta hore ka soo warrama liibaan lagu cadiye cabdikuus waxay dhaheen mar dhow buri biyaa loo kala baxa waryaa u sheegay ayaga warwariya wax looma sheega asaga wax sheeganayo warwaryaal kuma koobne waa halgamayaal waar mastubkigay ku soo tababarteen war kalemaanay war ma haysiine anigoo afkeenna ku hadlaya waxaan tacsi u diraya saaxiibkaan axmed cabdulla faarax oo adeerkii xaashi cilmi maxamed uu ku geeriyooday magaalada cadaado arma bini aadan u sababsada mase tii allah u timid war hadda allah u naxariisto ajashii dhammaata ifka joogi mayse waxaa kaloon tacsi u dirayaa saaxiibkan bashiir yuusuf xasan oo adeerkii abokar xasan yuusuf uu ku geeriyooday magaalada qardho bisinke asagana intaa laga waafaqay war qof walba markii taymkiisu dhammaado waa loo imaanayaa axmed dheere iyo bashiir dheere iyo ehelkoo dhanba samar iyo iimaan allah ka siiyo geeriyo marxuumiinta geeriyootayna ilaahay ha u naxariisto dembigoodana allaha dhaafoo kitaabkooda midigta rabbi ha ka siiyo inagana gadaashood nama fidneeyo war soomaalida dhan waa dhibaataysan tahay maante eh. allah ka dulqaado amiin allahayow ilan aaminta ducadiyo eh. allabariga mooye arin kale ma hayne amiin allahayow doodaryada dubay dadka ruuxa ku jiirta ugu sarreeya dunida warshada isbuunyada ee dubay waxaa dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkii halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe sidaasii nabadgelyo habeen habendhalad midkiiyo kii nasiib ku haray way oo kala hariina maayaan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan halis bay ku sugantee dhalad midkiiyo kii nasiibku haray way sareer sareersodanoo kala harina maayaan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan halis bay ku sugantii ka geelu daaqiyo beeshaharadigeediyo hawdiiga muuqda beesha haradigeediyo hawdiiga muuqda marka geelu daaqiyu bihahradigeediyo xawdiga muuqda beeshahradigeediyo xawdiga muuqda ay ku qodanban ka dhexaysayaayo jacayl aan haraynba xeryada isaano jinni hadtufkiisan haasaawiyaayo haybshaa jacaylkiyo halka aad ku nuushahay haybshaa jacaylkiyo halka aad ku nooshahay aad midkiiyo kii nasiibku haray way sareersodaanoo kala harina maayaan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan halis bay ku sugantee habeen dhalad midkiiyo kii nasiibku haray wasareersadanu kala harina maayaan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan halisbay ku sugantii iga muuqda beesha haradigeediiyo hawdiiga muuqda shahradigeediyo hawdiiga muuqda ay ku taalba